هذا كتاب الله أعنب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد qawaadixdii baynu ku jiray cilalka ama as'iladii ku soo arooreysay iyo wujuuhu tacnigii wasfiga ciliyadiisa iyo qiyaaska ku salaysan sixadiisa ka taagnayd wuxuukaan soo sheegnay musanifkeenu lix buu ka sheegay afar baynu soo marnay insha allahu cashirkeennu labada soo hartay iyo haddii ay fududaadaan wixii kalee raaci kara ayuu ku saabsanaan doonaa alkhaamis qaadixa lixaad ama alkhaamis qaadixa shanaad baan leeyahay ama waxa ciliyada buriya mubtilka shanaad alqowlu in la yidhaahdo weeye bilmuujabi wixii ka dhalanayay tacliilka iyo istidlaalka musani mustadilka tacliilkiisa wixii ka dhalanayay inaad aqbasho weeye khilaafkiina sii taagnaado ninka waxbuu daliishanayaa wahuwa tasliimu muqtadaa qowli lmustadil ninkan mustadilka ah hadalkiisu wuxuu keenayay inaad aqbasho wey oo tiraahda waa sax waan kugu raacsanahay maca baqaa'i lkhilaafi khilaafkii masalada isku haysaanna weli sii taagnaado inta intaaad sheegtay waan kugu raacsanahay laakiin weli meeshaan isku haynay maadan gaadhin wey waxaa laga yaabaa qofka mustadilka ah daliil daliil qiyaas ama nasa inuu keeno calaa mas'ala marka isaga ay la tahay in qaabkan daliilka u keenay yalzam minhu xukumka mas'aladii laysku hayay muctaridkuna uu yidhaahday daliilkanaad sheegtay iyo dilaaladiisa waan sallimayaa laakiin mas'aladan ma keenayo hadday kula tahay mas'aladan inay daliilkan soo gelayso ma soo gelaysa daliilu ma aha daliilkan iskuma diidanin iyo wuxuu tusayo nasankaana u qiyaasa waan kugu raacsana laakiin mas'aladeennani kan daliilu ma aha caddayn ku filan maaho daliilkaagu ma shamlinayo ama ma caddaynayo ama ma laasiminayo masaladaan isku haynay taasa alqowlu bilmuujab la yidhaahdaa macnaa waan kula eliyo waan kula qabaa waxa hadalkaadu uu waajibinayee keenayee ka dhalanaya muqtadihiisa waan kula qabaya daliilka lam nakhtalif fi daliili masaa'ilka mashhuurka ee taqaanaan a ku mithaaliyo ninbaa wuxuu qabaa xujiyatu qowli alkhulafaa'i alraashidiin wuxuu deliishaday qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi afarta khulafadaa inay soo gelayaan buu u deliishaday qowlkoodana xujeyahay waxaa tiri waan kula qabaa xadiidkan inuu sugan yahay sunnadoodii qabsigeediina la isku lahsan yahay afartanna khulafada ay soo gelayaan waan kula qabaa laakiin xadiidkani xujiyatu qowlihim alkhaas iyo ficlihim alkhaas ma aha masaladaan isku haynay kan deliil uma aha inta uu sheegay anigaba waan qabaa deliilka naska ama qiyaaska aan kula qabaa saa darteed deliilkii xujiyadiisa ma ibtaalinaysid cilladii ciliyadeedana ma ibtaalinaysid natiijadii xukunkii ka dhashay ee keenayeyna ma diidanid laakiin waxaad diidan tahay jus-iyadan laysku haysta inay meeshan gelaysi ma gelayso isagana wuxuu u haystaa inay gelayso marka waxaad u baahanaysaan wax ka baxsan oo caddaynaya inay gelayso in laisla adeeg in laisla adeeg u baahanaysaa kadib wuxuu musanifku qowlka bimacna alxuja wuxuu u daliishaday qowlka sax khulafadu hadalka yidhaahdaan iyo ficilkooda in xujo yahay sharci oon la khilaafi karin adiga marka waxaad ka doodaysaa xadiidkani sunnadoodii in looga jeedaba qowlkooda iyo ficilkooda khaaska oad muranka qabtaa sunnadooda la sheegaya qaabkay sunnadu raacin weeyaad tafsiirkii baad ku diidday maanaa ma diidani daliilkii laakiin meeshuu u deliishadaad ku diidantahay inuu ku dabaqmayo ama xujo u yahay qawlka isaga mustadilka wuxuu yidhi maadan rabay maadan aqbalin laakiin xujadan muqtadaheedii waad ogoshahay kan laakiin muqtadihii ma ahaad leedahay qowlka mustadilku waa daliilkiisii iyo xujadii uu keensaday muqtadihii ay keenaysa waad aqbashan tahay laakiin waxaad diidan tahay kani inuu muqtadaheedii yahay kan muqtadaheedii ma ahaad leedahay masaladu laba suuraba u dhici kartaayo wax la nafyinayo fi nafyi waalihbaati labada way noqon kartaa mihaaluhu fi nafyi an naquula macaashira shaaficiya inaan dhahno wey waxaa la isku qabsaday markii aalad wax lagu dilo aaladaasi waxay noqotaa ama hiqal iyo culays bay wax ku dishaa ama xadiid iyo af bay wax ku dishaa xadiidkii qofkii wax ku dila camdanna ugu dila in la qisaasi xanafiya shaaficiya waan isku raacnay waxaan isku diidnay qofkii bermiil qof intuu madaxa ka saara kaga taga ama gaadhi madax kaga istaajiya oo culayskay u dhinta ma loo qisaasi mise la qisaasi maayo xanafiya waxay dhaheen la qisaasi maayo shaaficiyana waxaan idhi waa la qisaasi maxaa idin daliil laa yidhi shaaficiyadu waxay dhaheen altafaawutu fi lwasiilati wasiilada lagu dilay baa kala duwan oo muxadad iyo muthaqal laa yamnacu lqisaas qisaas diidi maayo fayaquulu xanafigi wuxuu ku dhihi musallamun inuu laa yamnacu lqisaasa yahay waa musallam laakiin lima laa yamnacuhu gayruhu wax kaloo diiday inuu jira maxaa diidaya maanaa laa yamnac baa tiri lakin hal yuujib okay watafaawud fi lwasiila diidi maayo haddaan kugu raaco ma waxaan isku raacnay inuusan maanici kala jirin aniga laftaydu waan kugu raacsanahay atafaawud fi lwasiila laa yamnacu lqisaas sax xabad buu ku dhuftay toorey buu geliyey mindi buu ku gowracay calooshuu ka geliyey kuguma diidin waa wasaa'il kala duwan atafaawutu fi lwasiila waan kugu raacsanahay laa yamnacu lqisaas laakiin lima laa yamnacuhu muxuunan u diidi karin hayruhu tafaawud fi lwasiila maanic maa haddaad tiri mawaanic kale inay jiraan maxaa diidaya hal yalzam inayna maanic kan maanic ahayn ma ka laazimaysaa wujuubu lqisaas ma ka waajibaya may aniga inuusan maanic ahayn waan kugu raacsanahay laakiin maxaa yaa yidhi qisaas baa ka waajibaya kan maanic maaha haddaan dhahno qisaas baa ka waajibaya yaa yidhi ma u deliishan kartaa isla soo socota wey adiga mar laba intaad soo noqota si kale mau caddayn kartaa ma lagaa dhegaysan way soo socotaa intaasaa tidhi atafaawutu fi lwasiilati laa yamnacu lqisaas wuxuu yidhi xanafigii musallamun waan kugu waafaqay tafaawut fi lwasiila laa yamnacu lqisaas laakiin su-aasha kale taalla waxay tahay laakiin lima laa yamnacuhu muxuusan qisaaska u diideynin hayruhu hayru tafaawud maanicaan aan tafaawud ahayn ma jiri kara miya halkan maxaad isli sheekada soo ururiyo waxaad nafiday waa shay khaasaho tafaawud fi lwasiila aad nafiday inuu maanic yahay hal yalzam minhu nafyu lacam oo mawaanic kale inay jiri karaan nafyigaagu laa ymnacu lqisaasa waa nafyu khaasin walaa yalzamu minhu nafyu lcam cumuumu lmawaanic o dhan meesha maadan ka saarin idan linandur fi mawaanin ukhra hadalkan kuguma fillee waa inaad ku dartaa maanic kalena ma jiro halka lagu gugolxaadhaya waxaa weeye waxaa la rabaa in lagu dhaho dee maani maanic kale maxaa diiday maxaa loo waayey dee maanic kale ma jiro inaad dhahaa laga rabaa markaad dhahdana god baa laguu qodaya soo socda lagu sheegi waxaa lagu leeyahy intan hadalkaagu waa inaan isku raacsannahay laakiin kuma filla inay caddayso haddaad tiraahdo lima laa yamnacu hayruhu markaan ku idhaahdo waxaad u baahantay inaad dhahdo maanic kalena ma jirin kanun buu ahaa kanna maanic maaha marka maxaa ka laazimaya qisaaskii baa ka laazimaya laakiin keliya haddaad soo istaagto oo tiraahdo maanic isagu maaha waxaan ku dhi mawaanic kale soo ma jiri karto haddaad soo noqoto tidhaahdo dee asalku waa maanic kale ma jiro jidka waan kuu sallaxay markaad gashayna shan baan kugu dhuftay wuxuu yidhi uma low bayannaa haddaan caddayno almuujaba haddaan ana almuujaba qaa'imun inuu taagan yahay oo qatliga camdi cudwaankaha ah. walaa maanicana ma jira hayruhu kanaan ahaynoo tafaawud lwasiila maanicaan ahaynna ma jirin haddaan arrintaa cadayno on nidhaana haye saamaan haddaad tidhi mawaanicda kelin maanic kali jirin baan kuu cadaynayaa lam yakun lam yusmac minhu wey laga maqli maayo warkaa laga dhegeysan maayo maxaa yeelay maxaa caddaaday lam yakun ma ahayn maa dakarnaa markii hore waxaan sheegnay tamaama deliil daliil dhammaystiran ma ahayn waxaa ka soo baxday wixii markii hore aan sheegnay daliil dhammaystiran ma ahayna naaqis buu ahaa dib baan ka dhammaystirana la iskama yeelo idan anta mufxamun munqaticun waay aniguna waxaanu rabay markaan ku lahaa lima laa yamnacuhu hayruhu markaan ku lahaa maanic kale ma jirna ad dhahdo halkaa gashaan rabay kadibna aan ku idhaahda deedna marka horeba daliilkaagu daliil taama ma ahayn kan ka baxbaatay ay kaa jaban tahay wax naaqisaad marka hore keentay ha halkan mike daliilkaaga wuxuu ku timaal noqon karaa in maanica jira isaga keliya uu yahay mawaanic mutacadidaa jira maanic khaasaad nafiday mawaanicdii kaloo dhan maadan nafiyin waxaa lagugu ictiraaday inay maanic kale jiri karo inta waaban kula qabaa laakiin ma ka dhalanaysaa inay sidan tahay mise maanic kalea jiri kara maanic iyo mucaaridku waa inoo iman doonaa e adiga daliilkaagu laa yatimu ilaa binafyi saa'iri ilmawaanic markii horena maadan ku darin haddaad dhihi lahayd maanic aan ka ahayn ma jiro kanna maanic maaha ma noqodeen alqowlu bilmuujab masaladu ma noqoteen amuu kugu diidi lahaa wuu jiraa buu ku dhihi lahaa maanic kale oo oo sabri iyo taqsiimkaagi iyo waxbuu wax ka dhimi lahaa goormay noqon kartaa alqowlu bilmuujab waa qadarka aad sheegteen inaan isku raacsannah qadarkii khilaafkeenna gebagabayn lahaana aadan ku darin adigaa daliilkaagii naaqisa sheegay markan qowl bilmuujabku idhi baad haddana qayb kala keentay adeer warkii hore anuu aan ka hadlay war aan ahayn baad ka hadlaysaae sheeko kale inoo bilowaya kan daliilka hore waan ka takhalusnay <laughs> laga takhalusay thaqra ku jirtay thaqradiina waxaa caddaatay adiguna aad qirtay markaa qaybtan kudama ku dartay inuu naaqis ahaba qirtay saa darteed lam yakun noqon maayo maa dakarnaa markii hore waxaan sheegnay tamaama daliili daliilkao dhammaystiran ma ahayn muxuu uga jeedaa falaa yakunu falaa yusmac itmaamkan dambe la dhegeysan maayo kaso waxaa lagu leeyahy fa anta mufxamun munqaticun daa bacd alusuuliya waxay ku tageen لأnنه يسمع minه لأnنه انتقاaل min min mstdili ilىa mctaridin maho غaصbi maaha wili mstdil weeye ninkii mustadil iyo muctarid in u kala wareegaan baan la ogolaynoo intiqaalkii gasbiga aan soo sheegnay dhacya boob meesha ma yaallo xiyaskiisiibuu ku jiraa gaayatu maa fi اlamri intiqaalu min daliilin naaqisin ilaa daliilin taamin daliilkii marka hore naaqis buu ahaa hadduu rabaa isagoo kaamila ah inuu keeno yuctabar bimathaabati daliil jadiid masaladuna waa isla masale ninka haloo ogolaado fsiriinta qaar baa yidhi aktharkoodusa laa yusmac bay ku dhaheen jag waa lagaa xidhay waa fi nafyi markay tahay wa fi wa fi thubuutina qowluhum ay qowlu lxanafiyati wey fardaha zaka ka waajibaysaa baa la qabsaday faraska faras zaka ma ka waajibtaa shaaficiyadu waxay dhaheen maya xanifiyadu waxay dhaheen nacamha waa ka waajibtaa wama daliilu alkhaylu yusaabaqu calayha waa lagu orotamaa fatajibu zakaatu fiiha way waajibi ka libili sida geelaba geelana waa lagu orotamaa zaka way ka waajibtaa fardana waa lagu orota bijaamici kunaanagu calaa kulli minhumaa yusaabaqu calayh fanaquulu shaafici waxaan dhahaynaa musallamun zako wujuubkeed mutlaqu zakaa inay waajibayso waanu aqbalay waxba kama qabno lakiin xukunkaan aqbalay waa xukun mulaq xukun mutlaqaan aqbalay xukunkaa mutlaqeen aqbalay zakaduna waa anwaac iyo aqsaam zakaatu tijaara jirta zakaatulcaynna way jirtaa khaylku fii zakaati tijaara ganacsi hadduu galo zaka way ku waajibtaa muطlaquna calىa fardin yataxaqaq calىa fardin min afraadihi oo istiqraaq afraadihi maaha muطlaqu adugu waxaad ka hadlaysay muطlaqu zakaa inay ku waajibi annaga qowlkaagii ah tajibu fiihi zakaatu sallamnaa lakin fi zakaati fiihi zakaati tijaarati haddaan zakaatu tijaara ku fasirnay qabuulka yagiina suurada kale ee zakaatulcaynka daliil kale kaaga baahan tahay kani istiqraaq ma ahayn daliil muطlaquu aha haddaba daliilkaagii haddii suwar badan wax keeni karay calaa suurati اlmuطlaq aad u keento iyo siyaaqaagu siyaaqa ismi asmaadii muطlaqadahayd uu noqdo waxaa lagu dhihi suwarka soo gelaya qaar kami suwarka ku dabaqmi kara qaar kamidana aan kugu waafaqsanahay qowl bilmuujab baan kugu jawaabi waan kugu raacsanahay lakiin muطlaqu macaa mustaqriqaha mayse yasduq fii bacdi bacdi afraadihi fardigaan qirsanahay baan dhihi kan kugu raacsanahay oo kaasaaba ka mida ah. kan kale dheeraadka istiqraaqkan adeer daliilkaaga laa yastalzim mutlaq buu ahaa mutlaqiina suura aan isku waafaqnay baa jirto isku dabaqmay suwarka kale inuu shamlinayo daliilka dheeraad u baahan tahay hadduu wax ka dheeraada keenana tabayana ana daliilahu alawal lam yakun taaman halkaasaan isu fadhiistaa marka labadaa suuraba fi nafyi waathubuut intaasuu ku fasiray musanifku raxima allahu tacaala meeshan waa la murmayaa tarkiibka siiqada daliilkaaga aada u keenta bayna atamaami wanaqsina waa laga istifaad waa laga faa'idaysanayaa bayna cibaaraadkaaga istiqraaq iyo ilaaq inay yihiinna waa laga faa'idaysanayaa calaa suurati aliطlaaq daliilkiioo naaqisa hadduu keeno qadarkanna aydaan isku khilaafsanayn qadarkii mas'alada ku caddaana uu ka tago jawaabtaada qadxigaagu waa alqowlu bilmuujab inaad marto watar intaan kugu raacsana laakiin masaladii weli caddayno ma aha hadduu siiqo mutlaqa maro afraad afraaddeedii midun ku ruboobaysa qayb afraaddii ka midana aad ku raacsan tahayna alqowlu bilmuujab baad mari waxaadna ku fasiri weyna dee yataxaqaq haddii lagu fasira hal fardi kii aad ku waafaqsaneed baad ku fasiri kadib waxaad u dhihi deedna dee waan kugu raacsanahay laakiin tanaa jirta tanuu ku dabaqmayaa kuwa kale istiqraaq keen daadeer siiqatulistiqraaq keen siiqadaa markuu keeno qowl bilmuujab haddayna kuu suuragal ahayn qawaadixi kalead ka dhex raadsan laakiin goorma alqowl bilmuujab la keenaa buu labadaas fi nafyi wathubuuti noo keenay <laughs> qadar baan isku waafaqsanna lakin waxaan rabaa inaan ku dhaha daliilka waan kugu waafaqsana lakiin mas'aladii fii gayri maxalihi wey ha ku waafaqsanaya dee dalaaladiisa laakiin juz-iyadan aad ka hadlaysa ad u daliishatay ma soo gelayso meeshiisi meelaan ahayn weye dee daliilu ma aha asaadisu kan lixaad alfarqu farqi ay asalka iyo faracu ku kala duwan yihiin in la sheego wey qiyaas maca alfaariqna dhahda wey qiyaaska cilatu lasli baa meesha ta cilaa taalla asalna waa yaallaa faracna waa yaallaa xukun baa la isku raacinayaa inaad keenta farqi asalka iyo faraca u dhexeeya farqiga asalkana waa geli karaa khusuusiyo gaara oo asalku uu leeyahay oosan faracu lahaynna waad keeni kartaa waxaa kalood keeni kartaa khusuusiyo faracu leeyahay gaaru ah oosan asalku lahayn baad keeni kartaa oo maanici noqonaysa in la islxaaqiyo ninkani masala mucayana la joogaa faracan oo asalkan ilxaaqiye wuxuu yihi wahuwa farqigu laba nooc weeyo jacalu tacayuni اlasli asalka wuxuu mucayan ku yahoo la gaar yahay in laga dhigo cilatan ciladii ama juzul cila laga dhigo awil farci farci wuxuu gaar la yahayna maanican laga dhiga asalka in la raaciyo macnaha farqi baa labadan u dhexeeya farqigaasoo fil asli khasaa'istiisa ka mid oon faraca laga helin baa tacliilka iyo xukumkan juska ah ama faracaas ee khaas khusuusiyada gaarkae uu leeyahay oon asalku lahayn baa xukumka asalka diideysa tusaale waxaa laisku qabsaday bir baa ku sartay dhiig baa kaa soo baxay weysadii ma jabaysaa dhiiggiina waxaan idhi waa nijaaso waad mantagtay mantaggii waa nijaasaan idhi weysadii makaa jabaysaa alkhaariju najis min gayri sabiileyn weysada ma jabiyaa mise ma jebiyo alkhaarij najis min asabiilayn wuu jebiyaa qolaa ijtimada waxay yidhaahdeen mas'alada asalka ah tusaalaha hore waay wuxuu yidhi dhiigga jirka ka soo baxay waa khaarijun najisu matagana waa khaariju najisun fa yubtilu lwuduu'a qiyaasan cala alkhaariji najisi min asabiilayn asalku alkhaarij min asabiileynka waay faracuna waa khaarijka min gayri sabiilayn bijaamici kowni kulli minhumaa khaarijan najisan bucladii ka dhigay muctarifkii baa yimidoo wuxuu yidhi kownuhu min asabiileyn waa khusuusiyo asal ku leeyahay oon farca laga helin cilada naqdulwuduu'ana mujarad اlkhuruuj wاnajaasati ma ahee min asabiileyn baa ah ciladii ka mida xataa walow kaana daahiran min asabiileyn wixii ka soo baxa ciladba waa min asabiileyn aad dhahda inuu ka soo baxay iyo ciladii juz kamida weeye labada siyaaqa ka dhahdaba dhib ma laha ee faracan adii sheegaysa min asabiileyn ma yahay ciladii asalka khaaska u ahayd ama juz oo khaas u ahaa asalka tan damba inaan mithaalkeena tan dambay u badan tahay inuu sabiileynku juz-ulcila yahay o ciladu murakaba tahay inuu khaarij yahay min asabiileyn murakaba ay tahay khaarij khaarij waa sax laakiin kan min asabiiliin waa khusuusiye asal kulli aan faracu lahayn maxaa ka dhashay farqi baa jira dee qiyaaska qiyaas maca alfaariq wey tan faraca oo kaleeto ninkan muslimkiihi alqatl alcamd alcudwaan qisaas buu waajibiyaa soo lama dhihin okay halaatha suwar arbaca suwar baa inoo taalla saddex waan isku raacsanna kaafirun qatala kaafiran camdan cudwaanan oo taxta sulطat اlislaam ku jira waa loo dilaa muslimun qatala musliman cudwaanan ilaa fi cabdi waraqiiqi wixii la yidhi maahane fa yuqtal soo ma kaafirun qatala musliman camdan cudwaanan ayib waxaa soo haray suurada muslimun qatala kaafiran dimbiyan camdan cudwaanan suuradaa maxalu nisaac waaye marka xanafiyadu waxay dhaheen waa loo dili nin dhimbiaa la dilay masaladii farac ahayd nin muslimaana dilay ciladii camdi cudwaanka ahaydna way taallaa asalkii qatlu gayri lmuslim nimaan muslim ahayn ninkaa hadduu dilo nimaan muslim ahayn hadduu kas wax u dilo ma qisaasi ama gaal hadila muslim ha dile camdan cudwaanan buu nimaan muslim ahayn baa camdan cudwaanan wax dilay masalada asalka laga dhigayo nin aan muslim ahayn qaatilku muslim ma aha camdan cudwaanan buna wax dilay wajaba alqisaasu soo maha nin muslim ah baa dhimmi taa masalada asalkaa wey ciladiina camdu cudwaan waay farac dhimmi la dilayoos muslim dilay baa tana waxaan leenahay marka qiyaaska saan u siyaaqayno ninkani camdan cudwaanan buu u dilay fa yuqtasu minhu qiyaasan calaa qatli gayri اlmuslim qaatilku markuu hayr muslim yahay qaatil aan muslim ahay hadduu camdi cudwaan u dilay soo lama dilaynin kadalika qaatil muslim ahna hadduu camdi cudwaan u dilay waa la dili taasaan asal ka dhignay tanna farac baan ka dhignay shaaficiyadii baa timidoo farqi bay keeneen fil farci ahoo maanica waxay dhaheen faracan muslimka eed asalka qatliga hayrilmuslim raacinayso muslimku markuu gaalka dilay khusuusiyuu faracan leeyahay oo sharafu lislaami ah wa khisat lkufri miisadaas baa maanica sidii miisadii xorriyadiiyo riqiguba cinda qowmin maanic ay u noqotay marka waxaa shardi ay dheheenoo meesha la waayey mukaafa'a almu'minuuna tatakaafau dimaahum soo maa mu'min iyo gaal laa tatakaafau dimaahum masaladii si kale marka laga hadlaya laa yastawi asxaabu naari waan soo maray sila gelay kolba daliil baad joogtaa marka kolba daliilkaad joogta la qabso xukunka mas'alada ha aadin maxaa raajix kuwa wejul istidlaalka halkan way waxa laga hadlay xanafiyadii waxay asal ka dhigeen markuu qaatilku hayru muslim yahay camdan cudwaananna u dilo hayru muslim weeye camdan cudwaanan buu dilay qisaas baa waajibtay muslim baa wax dilay camdan cudwaanan buu u dilay ciladii waa la hayaa xukunkii ma asal mal raacinayaa haa iyo maya kownuhu khusuusiyada muslimka uu yahay markuu gaal dilo miiza aan takaafu jirin baa jira miizadaasna maanic fi weeye min ilxaaqihi bilasli kadalika waxaad dhihi aabuhu markuu ilmihiisa dilo camdan cudwaana u dilo waxaad tidhi qatli camdi cudwaana bay ahayd fawajaba alqisaasu xataa muslim dhe haddaa rabto nin muslimoo qatli camdi cudwaana u dilay muslim kale asal kaa dhiga haddaa rabto wajaba alqisaas soo maaha aabihii waa muslim ilmihiina waa muslim aabahani aabbahani cumuumkaan haleeshiinaynaabaa tidhi waxaa lagu yihi may faraca khusuusiyo ubuwo ahoo maanica ah buu leeyahay oo faariq isagiiyo suwarka kale ah qiyaaskaa marka qiyaas maca alfaariq waay hadba siyaaqada mase maxalu khilaafkaa faraca ah. tan laysku ysku raacsanyana maa waxaa weeye waa asalka farqi faracaa haddaad muujisana iyo farqi asalkaa midkood haddaad muujiso labaduba farqigay soo gelayaanoo farqigii baa laba nooca an yakuuna fi اlasli wa an yakuuna fi اlfarci intaasi waa tacriifkii iyo amhiladeedii hal juz-iya ilan maadaama maanic u dambeeye aan joogno cashirkii horna aan soo tilmaanay mucaaradada waa suura min suwari اlmucaarada ah wey mucaaradada daliilka la yihahdo usuuliyiintu markay qawaadixda ka hadlayaan qaarkood waxay dhahaan mucaarada baab gaaraba ah ma sheegaan jamiicu alqawaadix waa mucaarada bay qaar ku dhahayaan qaarna waxay ku dhahayaan sida taajidiin isubki iyo jamiici alqawaadixi tarjicu ila almanci in kan kan la raacin kan la diidan yahay qaarna waxay ku dhahayaan imaa ila almucaaradati wa imaa ila almanci marka waxaan soo maraynoo dhan suwa almucaarada way mucaaradadu fi ljumlati markay qaybinayaan waa saddex mucaarada fi اlasli mucaarada fi اlfarci iyo mucaarada fi اlwasfi mucaarada fi اlwasfi waa qalbigii aan soo marnay mucaarada fi اlasli iyo mucaarada fi اlfarcina suwar bay yeelataa suwarkii kuwanaa ka mida markaad ka eegaysa jaanibka ibdaa'u lfarqina qaadix farqi weeyaan dhahaynaa markaan jumlatu lmucaaradadi anwaacdeedii tirinaynana mucaarada fi اlasli anwaacdeedana mid baan ku daraynaa iyo suwarkeeda mucaarada fi lfarcina takalas baan ku daraynaa <laughs> suwarkeedaan ku daraynaa waxaa ka mid mucaaradadu way ka caamsan tahay sidan mucaarada fi lasli waxaa kamida mid wasfigii ciladaa uu sheegay inaad tirahda mucalal bihi ma aha munaasabana ma laha wasfi kaleoo munaasa ka munaasabsan baa jira masaladu masalatu lfarqi maaha marka waa masalada ibdaau wasfin aakhar yasluxu lilciliyati iyo inaad wasfigiisii tidhaahda munaasabad ma leh waa mucaarada fi lasli hadday tacriilu lasli tahay saa darteed baa waxaan ku hada ku eray waxaan oo dhan qawaadixda min anwaaci almucaarada wey qaar baa mucaaradada asal ka dhiga suwarkeedana ka dhigaya anwaacdeeda kuwan o dhan walidaalika taanani fi lasli iyo fi lfarci markaan dhahno tan asalka ana waa min suwari اlmucaaradati fi اlasli ta faracana waa min suwari اlmucaaradati fi اlfarci bay noqon waxaan gaarka ugu sheegnay de wixii kaleo dhan ba haddaan nidhi fi ljumlati mucaarado iyo manci bay u noqonayaan ama mucaarado ama manci u noqonaya haddaan dhahno dee int waxaan soo tirinaynaba anwaaculmucaarada ay ahayd kana nooc ka mida weeye markaas murakaskana waxaan saaraynaa tarkiiskeennu farqigu kus ku xoogan yahay waxaan saaraynaa farqi tacliilka kale ma diidanin low lam yakun hada alfarcu farqu in la raa laisraacin kari lahaana ma diidanin laakiin farqigana diidaya in la israaciyo faracan iyo asalkan farqiga ama asalkaan ku sheegnoo khusuusiyaadkiisa ama faracaan ku sheegnoo khusuusiyaadkiisa ah waxaan rajeynayaa suuradu inay waadixta ayb su-aashu waxay tahay marka qaadixan farqigu qaadix ma yahay mise maaha walawalu kan hore yu'ahiru wuu saameeyaa oo qaadix buu noqdaa xaysu lam yajuuz markaynan bannaanayn altacliilu bicilatayni laba cilla in lagu cileeyo xukumkii markiina idhaahna ma banaana waa qaadix musanifkeenna waxaan soo marnay alwaaxid binowc hadduu yahay xukumku tacliil bicilatayni filmansuusa waa bannaan yahay laakiin filmustanbata ma banaana wa calayhi hadduu xukumku waaxid binowc yahay cilalkuna ay mustanbata yihiin mu'ahir weeye oo qaadix weeye khusuusiyada asalkee la sheego wathaani labaad cinda almusanif ilbaydaawi baan ka hadlayaa wathaani ka labaadna cinda man jacala naqda dadkii ka dhigay naqdiga maca almaanic iyadoo maanic joogo qaadixan ka dhigay madhabka musanifku maa marka cinda almusanif nooca dambe khusuusiyada faracu waa maanic farci ku tacalluqay wixiina waa naqdi naqdigii haddaba qaadix maaha faracan maanica limaanicin buu xukun ku wey marka qaadix maaha suurada labaad ee fi lfarca farqi fi lfarci inaad keentay iyo khusuusiye maanic diidaysa in la asalka ma aha qaadix waayo suu isaga markuu maanic jira qaadix ma ahayn laakiin qoladii tiri naqdigu mutlaqan qaadix weeye xataa maca wujuudi اlmaanic cindahum qaadix weeye ku yiri intaas suuradu inay waadix tahay baan rajeynayaa aلطaraf الthalith fi aqsaami اlcila cilada qaybaheedii halkan musanifku cilaة اlxukmi taqsiimaadkeedii buu sheegayaa kadib wuxuu ka hadlayaa aqsaamtan qayb mutanaazac fiiha ah inay ciliyo u suubatiyo in kale taqsiimaadkuu sheegi doono waxay muqadimo u tahay oo isdurbo geli doonaa muwaatinta la isu khilaafay fii jawaazi atacliili biha lix buuna ka dhigi doonaa lix buu ka sheegi doonaa inta la isu khilaafay kadibna masaa'il shuruud iyo lama ka mid ah iyo caama ah oo cilalka la xiriirtuu geli doonaa wuxuu yihi cilat اlxukmi xukumka ciladiisu saddex midun weeye imaa maxaluhu maxalka uu galay inuu ciladu yahay aw jus-uhu ama maxalkaasi uu juz ka yahay oo ciladu murakaba tahay aw khaarijun canhu ama wax ka baxsan uu yahay khaarijkaasoo caqliyun ah caqligaasoo xaqiiqiyun ah aw idaafiyun ah aw salbiyun ah khaarijku caqliyun ah aw sharciyun ah aw lugawiyun ah mutacadiyatun ah aw qaasiratun ah wa cala taqdiiraati intaa taqdiiraadka oo dhanna imaa basiitatun ah aw murakabatun ah acdaadda adaa isku dhufatay imisaa ma riyaadiyaadka iyo xisaab ahaan imisaa ka soo bixi wuxuu ku leeyahay marka hore waa saddex in maxalka uu dhacay lagu tacliiliyo laba in lagu tacliiliyo maxalkii uu juz ka noqdo min alcilati iyo tacliilkani maxalkiina maaha jusna kamaa waa shay khaarij canhu aho caqli iyo sharci iyo lagu gartay lugo ka yimid khaarijkaa saddex buu u qaybsamaa caqli iyo sharci iyo luqawi caqligii saddex buu u qaybsamaa xaqiiqi iyo idaafi iyo salbi ama cadami intaasoo dhan marka lasoo gudba cilladu si guud ahaaneed ama mutacadiay noqotaa ama qaasiray noqotaa iyadoo intaasoo dhana marka laysku celceliya haddana ictibaar kale ama basiitay noqotaa ama murakabay noqotaa haddaba taqsiimka waa ictibaaraad ictibaaraad buu u qaybsamayaa maxalka maxaa lagu cilayn karaa maxaan lagu cilayn karin waa masaa'ilka iman doona wey laakiin suwarka ay ku iman karto ama ay ku timaado ama culummada qaarun dheheen buu ka hadlayaa walidaalika maxalkaa lagu cillayn marka la yidhaahdo asalku waxay noqotaa cilalka qaasirada bay qaarkood yidhaahdeen dahabka iyo fidadu ribaa gasha mal cilatu inuu dahab yahay baa cilla ay dheheen cilladu xaggee ribada xaggee gelaysa dahabka maxaa u ah isla isagii dahab inuu yahay baa u ah marka maxaa lagu cileeyey maxalku waa maxalkii xukumka aqbalaya ee taxriimka ku dabaqmaya taxriimu riba uu ku dabaqmaya waxaan rabnaa maa cilatuhu kownuhu dahaban aw fidatan baan nidhi walidaalika lulu iyo zabarjedka iyo dhakaanta kale qaaliga reebo ma gasho waxay ku celeeyeen qaarkood ka jawhariyat dahabi waalfidati haddaba maxalkuna waa dahabkii ciladuna waa isla dahabkii dee maxalkii laftiisaa ah cilaa markuu maxalkii qeyb kamida noqonayana masaladii beyculgaa'i markay ka hadlayaan bay dhaheen caqdu mucaawadatin waxaa la isku hayaa baycu lghaa'ib ma asaxaya mise asixi maayo caqdu mucaawadatin baycu waa caqdi albeycu huwa nafsu huwa alcaqdu marka maxalkii beyc ahaa oo lafdigii la bedelay oo caqdi lagu yiri mucaawadaduna waa shay ka baxsan caqdiga waayo laysat kulu lcuquudi mucaawada marka caqdu mucaawadatin markay dhaheen caqdigii beec iyo heshiiskii laftiisa juz-ulcilla noqday waana maxalkii laftiisa marka shay khaarij canhu ku yidhaahdana waa aqlabka cilalka aqlabka cilalka waayo khaarijka aw khaarijun canhu khaarijka sharci wuu noqon karaa sharcigu waa maa yaxtaaju alcaqlu fii idraakihi ila sharci wixii sharcigu cilalka ka dhigay lugawiguna si uu caqligu u fahmo wuxuu u baahan yahay weeye duruq lugawiya inuu maro adawaatu tacliilkiya uu maro tanna sharcigaa yidhi min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iil inamaa jucila alisti'daanu min ajli bashar basar dhinaca luga waad u mariyoo lafdiga ajli ah dhinacna mararka qaarkood cilalka sharcigaa sheegaya saas saas darteed baa loo sameeyaa lagu leeyahy dabcan sharcigu luqadu ku hadlay luga alcarabiya inaad sharcigu cillo sheegay min khilaali luga alcarabiya ka fahmi mararka qaarkoodna siyaaqa dadka iyo hadalkooda luqa ahaan baad uga faa'iidaysato bilaa caqli wax lama faa'iidaysto mararna mujarad alcaqli baa isagoon luqad iyo waxba marin garan kara caqliga garashadiisii baa saddex xaqiiqi mid ah bicibaaratin ukhraa haddaan xaqiiqigii ka hadalno mastmastaqala caqligu horta waxa cumuuman mastaqala alcaqlu bidarakihi wuxuu fahamkiisu caqligu gaar la xaqiiqi maxaa la yidhaahdaa wax isaga keligii la fahmayo si loo fahmo wax kale aan ku xidhnayn wey wujuudina ah wasfi wujuudina ah salbiga cadami noqon doona idaafiga iyo xaqiiqigu waa wujuudi wax jooga wey kal iskaari inay mamaandooriyuhu munaasab u yahay in zinadii khaltul asnaam munaasibta ansaab munaasibtahay in laga ixtiraaso in qisaastii dimaadii dadka in la xifdiyay ay munaasab u tahay caqligu isagoon wax kale ku xidhin buu tan ka garan karaa shaygu waa xaqiiqi midkaasi idaafi waxaa weeye shayga isagaan caqligu uusan garan karin ilaa wax kale inuu ku garab dhigan maahane waa idaafaadka waxay yidhahdaan wey ubuwada iyo bunuwada iyo wey waxay dhaheen wilaayat lijbaar ubuwada xaq loo siiyey soo maa ubuwadaa leh wilaayat lijbaar ubuwo keligeedo mustaqila can ilbunuwa ma la fahmi karaa ayb mawjuudi baa mise waa cadami haddaad meelihii la rabay soo gaadheen waayo doodaa wujuudka iyo cadamiga acdaamta iyo wujuudaadka fi lkhaarij fi dihni iyo ma la kala qaadayaa masale doodeeda garankeeda inaa iman doona wey marka la isqabsana masale loo baaraa wey tartiibda soo bislaata soo gaadha marka khaarijkii caqligii xaqiiqigaha waan garannay idaafigiina waan garannay salbigu wuxuu caqligu garan karo laakiin mafhuumkiisu cadami yahay wey kan waxaa loo waayay licadami kada in la dhaho cillada mutacadiya asalkeedii looga qiyaastana oo furuuc la ilxaaqiyana way noqon kartaa qaasiro asalkeeda ku gaabanna way noqon kartaa intaasoo dhan isku soo celceliyo basiitana way noqon kartaa murakabana way noqon kartaa intaa waa muqadima okay qaasiro ma lagu tacliilin karaa maxal ma lagu tacliilin karaa muwaatinta tacliilka aqbali aan aqbali karin ama laysku haysta waa kuwe yuu bilaabay lix buuna sheegay kow waa masalada atacliilu bilmaxal hal yajuus qiila waxaa la yidhi laa yucallalu laguma cilayn kara bilmaxalli lianna alqaabila laa yafcalu faacil ma noqon kara qaabil iyo faacil mooda noqon kara kan keliyaan qaadanah nacaahu wax yaraan dib idiin celiya marka mustalaxaad aad meelo kale iyo ab funuun kale ku maqasheen aan dib idiin celiyo marka laga hadlahayo mawjuudaadka iyo qaabiliyatulwujuudka waxaa la yidhaahdaa waajib mumkin iyo mumtani mustaxiil ama mumtani mar saasaa la yidhaahdaa maxay ka dhigan tahay waajib jaanibka wujuudka mutarajixa mumtanicna jaanibka cadamka raajixa mumkinkana jaa'izu طarafayn wey si kalan jaa'izu طarafaynka cibaaro kalean u dhahayna jaa'izu طarafaynku waa musطalaxaadka fiqiga ah musطalaxaadka mantiqa ma aha salbu daruurati can الطarafayni baan dhahaynaa daruurat alwujuud wa daruurat alcadam oo labadii kale ahaa salbu daruurati min aطarafayn weeyaan leenahay imkaanka mar saasaan leenahay mumkinkan fasiray daruura wujuudiya mutarajix cinda alwujuud wujuud waajibkii waayo mustaxiilkiina waa daruura waa daruuri cadamkiisu maa baynahumaana laysa huwa daruuriya alwujuudi walaa daruuriya alcadam markaan soo ikhtisaaraynayna jumlada dheer waxaan leenahay salbu daruurati min aarafayn laakiin waxaan u jeednay jaa-izu طarafaynka adigu taqiinay dhicina kara aan dhicina karin wey dhankeebuu u badanayaa marka la yidhaahdo mar kaluu mumkinkaa ku iman tarjiixun bilaa murajix murajix buu u baahan yahay lagu yidhahdo imkaanka noocaasihi murajix labada dhinac mid raaciyuu u baahan yahay haddaad adigu mid un iska raacisa bilaa murajix taxakum baa lagu dhihi intaas suurada waa isla fahnay soo maaha imkaan imkaan kalaa jira imkaan kalaa jira hadda saddex baan ka dhignay atraafta marna waxaan leenahay mumkin iyo mumtanic wey kulu lashyaa'i ilaa tanqasim ilaa mumkinin wa mumtanicin maxaan israacayna hadda mumkinkii hore iyo waajibkaan israacnay soo maaha a labadaba mumkin ama imkaan baan isticmaalnay jeer maxay kala yihiin alimkaan alcaam walimkaan alkhaas wey kan ay labadu israaceen imkaan alcaam waay kanay labadu kala baxeenna ee salbu daruura min aطarafayn aan nirina alimkaanu اlkhaas wey intaa horta aan isla fahano ciladu khilaafkii baa taagnaa waa mu'ahira mise waa mucarifa haddaan nidhahno ciladu waa mu'ahira ciladu hiya alfaacila fi اlxukmi saas darteed bedelkan muahir ku dhihi lahaa haddaan faacil ku dhaho bimacna almuahir baan ujeedaa intaa isla fahnay soo mayadan ereyada la isticmaalaya ina isla fahnaan rabnaa faacil bimacna almuahir wey khilaaf baa taagnaa ciladu muahira miyaa mise mucarifa wey cashirka horena waan kusoo marray muranka iyadoo gashay haddana murankay ku jirtaa su-aal baa timid nimanka maxalka laa yucallal bihi waxay yidhaahdeen maxalkani qaabil lilxukmi waayo qaabil maxaa looga jeedaa imkaaniyatu qabu imkaanu qabuuli اlxukmi waayo ya imkaan khaasa weeye intaa waa garatay soo maha waxaadna dhahdeen maxalkani iijaab iyo taxriim iyo ibaaxa yaqbal kulaha ay imkaan hada imkaan khaas wey oo laa wujuub walaa mumtanica waa kow ciladiina mu'ahira weeyo faacil wey isagii mar wuxuu ahaa qaabil iyo qabuulkii bilimkaan alkhaas oo salbu daruura min aarafayn baad ka dhigteen fii nafsi lwaqti haddana waxaad dhahdeen ciluu noqdayoo waa mu'ahir faacil waay cillo wixii faacil u ahna xujuudu lxukmi wujuub waay idan maxalkii waxaad ku sifayseen sifataani mutanaaqidataani marna waa faacil baad dhahdeenoo macnihiisu yahay wujuubu lxukmi marna waa qaabil bilimkaani lkhaas baad dhahdeenoo salbu daruurati min aطarafayn baad dhahdeen waa imkaan labadaba dhici karto iyo waa muahir wujuuba de meelis kuma tegi karaan intaa mala faham hadda kadib haddaa dhegeyso wuxuu yihi laa yucallalu bilmaxalli marka lagu cilayn maayo lianna alqaabila bilimkaani imkaankii khaaska ahaa laa yafcalu faacil ma noqon karo cillo muahira faacila ma noqon karo lianna cillo muahira wujuub bay keeni qaabiliyaduna istiwaa طarafayn bay keeni meeshii waa istiwaa طarafayn xukunkii maxalkan iyo haddana isagaa cillaho waa wujuub kalaa mutanaaqada waya in daay daayo arjiray suurada ilaa xad waadexta hmm. ha maxalkani iyo calaaqada xukumku may qaabil marka aad tiraahdo xukunku aqbalayaa bilimkaan alkhaas weeye oo ah inuu xukumkan ku dabaqmana way dhici kartaa inuusan ku dabaqna dhici kartaa jaais uطarafaynkii waay cilo markuu noqdona wujuud اlxukmi waajib weeye kayfa yakunu fii aanin waaxidin jaa'iza wa waajiban hay maxalku waa qaabil lilxukmi muran kama taagna waa faacil markaad dhahdo waa faacil markaad dhahdo waajib bay isu bedeli mumkinkii iyo waajibkiibaad maxalkii ka wada dhigtay hada tanaaqudun haddi waa faacil iyo qaabil buu isku noqonayaa ma isma qaadan karta wey hay laakiin hadda cibaarada ay adeegsadaan waxaa weeye marna qaabilka manduurka waxaad ka eegtaa waa mumkin iطarafayn marna isagiibaa faacil oo muahirkii ciladii oo ciladii macluulkuna waa mutalaazimeyno wujuudu lxukmi mar waa waajib fi lmaxal liannahu isagaa ciladia ah. marna waa mumkin mumkinun waajibun hal wa shay ma isku noqon karaa mas mutanaaqid weeye dheheen suuragal maaha lianna alqaabila laa yafcal saa weeye macna hadalka qulnaa waxaan idhi jawaabta dhegeysa marka aljawaabu min wajhayn kownuhu qaabilan saad u fasirteen laa nusallim qaabilkii imkaanka ahaa imkaan alkhaas baad ku fasirteen soo maaha almuraadu bihi alimkaan alcaam oy waajibkii iyo mumkinkii kaleba soo gelayeen laa nusallim qaabilnimadu bilimkaani alkhaas inay tahay wainama hiya bilimkaani alcaam walidaalika hadalka yagii markaan dhahna bilimkaani alcaam haddana aan faacil dhahno laa tanaaquda maslaa tanaaqud ma jira dhaheen leanna imkaankaad ka hadlaysaane khaaska ama waxaan ka hadlayno imkaanka imkaanka caamkaha ah wey imkaanka caamkaana wujuubkiiyo mumkaan soo wada gelayay faacil markaan nidhi waxaan sii khasisnay wujuubka idan kalaamunaa mutala mutawaafiqun laa mutanaaqidun halkaa waa weji sallamna in imkaankani kii khaaska ahaa uu yahay wejkaas salamna marka hore imkaanka laga dooday wa maca haadaa iyadoo saas tahay haddana falcilatu lmucarifu weeye muahir ma ah qaabilka bilimkaani alkhaas iyo mucarifnimada tanaaqud kama dhexeyo isdiidi maayaan muahir maaha faacil maaha marna qaabilka imkaanka khaaska in loo jeedaan diidnay tii hore tanna haddaan salimna xaataa ciladu faacil muahir meehee waa mucarif waa amaaro wey marka <laughs> halka la isla tegay soo maarti halkaasaa la iskala baxay masalada ah atacliil bilmaxal daahirka tasarufka beydaawi oo calayhi araazi jawaazu tacliili bilmaxali mutlaqan wey cilada mutacadiya ha noqoto ama qaasira ha noqoto mansuusa ha noqoto ama mustanbata ha noqoto in maxalku ciladii noqdo yajuuzu mutlaqan weeye saasuuna kaga jawaabay u dooday qowlka labaad almancu mutlaqan weeyo qoladuu ka soo guurinayaa ninka la yidhaah qowlkoodan horta jawaas mutlaqana subki isagu wuxuu lahahdaa qowl lakhariin jamhuurtuu nisbeynaya qowlka jawaaska mutlaqanta manciga uu qolo ka soo guuriyey ee mutlaqa uu ka dhigayna aamidi iyo ibnu najaar baa ka soo guurinaya can akhari lusuuliyiin manci mutlaqa aamidi ibnu najaar aktharkay ka soo guuriyeen jawaaska mutlaqaana ibnu subki aktharku ka soo guuriyey ya aktharkii naqligii baa istacaaruday naqligii qolyaha qaarkood waxaan leeyahay hadalkii ahaa raazi baa qaba maaha baydawisa hadduu qabo raazi iyo aamidi iyo ibnulxaaji iyagu tafsiil bay qabaan oo waxay leeyihiin cilalka qaasirada maxalka waa lagu cilayn karaa cilalka mutacadiyadaana maya lima mutacadiyadu maxalkii waa la dhaafayo maxaal kale iyo suwar kalea la geli maxalkiina suwarka kale ma jooga marka mutacadiya ma noqon karta dee dii maxalkii lagu tacliiliyey oon furuucdii u gudubno furuucdu maxalkii ma aha de idan laa yumkin tacdiyat اlcilati wainamaa hada khaasun fi lcilal اlqaasirati araazi iyo amid iyo ibnxaajib iyo rag lamid ah baa qaba may markaan ku taajidiin akarkooda u tiiriyey isago akarka saasay jamhuurtu saasay qabaan buu leeyahay rag kaloo badanoo qabana way jiraan baydaa way hayn marka agarka xaggee qabaanti baa la isku haystaa altacliilu bilxikmati weeye qowlka masalada labaad ee la isku qabsaday qiila waxaa la yidhi waqti nagu filan baa hadhay iyadu ma dhib badna laa yucallalu lagu cilayn maayo bilxikami xikamka gayri اlmadbuutati aan mundabiطada ahayn kaalmasaalixi wاlmafaasidi liannahu laa yuclamu lama ogaan karo wujuudu lqadri qadarkii inuu joogo alxaasili fi lasli asalka ku jiray fi lfarci inuu joogo lama xaqiijin karo mar hadday khayru mundabita tahay asalkanaan cillada cilada ku cilayneex maslaxada iyo mafsadada faracan miqdaarkii oo kale in laga helay saan u ilxaaqina ma garan karnay dheheen buuri halkan wuxuu ishaaray laba arrimood awsaafta daahiradee mundabitada almushtamilati cala alcilal in lagu tacliilin kara waa itifaaq xikamka laftooda in lagu tacliilin kara maxay ka qabaan saddex qowl waay qolo waxay dhaheen mancu muطlaqan qolona waxay dhaheen jawaaz muطlaqan wa minhum albaydaawi qolona waxay dhaheen fiihi tafsiil hadday mundabita tahayna waa lagu tacliilin karaa haddii kalena maya indibaadka ama min daatiha ha noqdo ama indibaadku min gayriha ha ka yaad min ajli khaarijin ha noqdo saddexdii qowl qolada mutlaqan qabo baydaawiya ka mid yihiin ila lianna alistiqraa'a dalla baan soo marray munaasabada markuu soo marayay mutlaqan buu qabaa qolada qabta mundabitada waa lagu tacliilin karaa qaybtaa iskumay khilaafsana maxay isu khilaafsan yihiin hayru lmundabita isu khilaafsan yihiin marka qolaa waxay dhaheen buu yihi hayru lmundabita laguma cillayn kara kuwaasuu radinayaa maxaa soo galay kuwii mutlaqa diideyna way soo galeen de wuxuu yidhi waxay ku cilleeyeen qiyaasku cilladii asalka laga helay faracina in laga helo way asalkiiba qadarka cilladan haddayna mundabito ahayn faracan qadarkii in laga helay see lagu ogaanayaa lama ogaan karo idan faracan si loo ilxaaqiya ma laha halkaasay ku cilleeyeen buuri qulnaa waxaan idhi buuri low lam yajuus hadduunan bannaanayn in mutlaqan loogu cileeyo lamaa jaaza ma banaanaadeen bilwasfi اlmushtamili wasfiga kulansaday calayha cala اlxikmati wasfi lmushtamil xikmadii haddii aan muطlaqan ayna banaanayn waxaad tidhahdeen wasfi mushtamil calayha mashaqadii safar baan ka dhigin mashaqada hayr mudabit adhaheen soo ma wasfigan haddii aad hadalkiina aan qaadano wasfigan xataa in lagu cileeyo ma banaano lima liannahu lianna alcilma biishtimaali اlwasfi calayhaa min gayri اlcilmi bihaa mumtanicun wasfigan markaan cillo ka dhigayna leedii waan ka dhigaynaa waa inaan ogaanaa annahu ishtamala cala alcilati cala alxikmati walmasalim fi xikmati annahu ishtamala calayha maxaa ka horeeya horta xikmadii inaan ogaano haddaanan xikmadiiba iyo intay dhan tahay aanaan ogaanin wasfigan xataa cillo ma noqon kare liannahu qadarku ijtimaalay ma garan karo fa baal fatabtu fatubtiluna aslakum waay markaad dhahdaadna asalkiini iyo kii laisku raacsanaa waad ibtaalinaysaan fadalla calaa ana qawlakum hada baatilu fa xasala danu dani hadduu xasilay biana alxukma xukumka biana alxukma xukumka limaslaxatin loo jideeyey wujidad in la helay maslaxadii fi lfarci yaxsulu waxaa xasilaya danu lxukmi xukumkii in la maleeyo fiihi fi lfarci walcamalu bidani waajibu iyadana intaasoo kaga baxay markaasaan ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى